bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii koyo tobnaad ee ka mid ah min kitaab الnubda waxaynu ku soo jiray baabkii koobaad ee ku saabsanaa adilaة اlfiqh ama adilaة usuul الfiqh oon ku sheegnay mowduucii usuul fiqigu uu ka howlgelayay baa adilada ah horaanna waxaynu soo marray haddii uun dabageliskiis uusan u dhumin ee afar waaxood inuu ka kooban yahay usuul fiqigu waaxdii koobaad maxay ahayd amarada amarada iyo midhaha loo dan leeyahay in lagu gaadho usuul fiqiga oo ahaa axkaamtii sharciga ahayd waad soo marteen midhahaas wixii dhalin lahaa ood ku sheegteen muthmir ayb oo adiladii sharciga hayd ah iyo qaabkii waaxdii saddexaad oo ahayd uruqu alistidlaal ama uruq اlistinbaad ama uruq اlistimaar qaabkii adiladaas looga dhalin lahaa amaradii axkaamtii looga soo saari lahaa qaybtii afraadna maxay ahayd ninkii ka soo saari lahaa mujtahidka afartaa waaxood ayuu usuul fiqigu ka koobnaa baynu nidhi xukumkii asna muxuu lahaa arkaan xaakim oo allah subxaanah wa tacaala maxkumu calayhi oo makhluuqaadkii mukalafiinta ah maxkumu fiihi oo ah ficilkii afcaal mukalafiin meeshuu xukumku qabanayay falki xaaraan noqonaya ama waajib noqonaya ama suno noqonaya ama karaaha noqonaya rukniga afraad muxuu ahaa maxkuumu bihi ama nafsu اlxukmi xukumka qudhigiis adiladii fiirinteedii markaynu ka soo hadalnay waxaanu soo nidhi nadarka waxaa loo shardiyaa fiirinta la fiirinaya shayga asaga ah shuruud imise ah shuruud saddexaanu soo sheegnay shardiga koobaad muxuu ahaa ninka naadirkee fiirinaya daliilka waa inuu yahay ka mustawfiyan kaamil ashuruud in mujtahida oo aqoonteedii leh waa inuu yahay labo wuxuu fiirinaya waa inuu yahay daliil mustawfiyan lishuruud daliil oofsaday shuruuddii daliilka waa inuun fiirinin baynu nidhi qaybta shardiga saddexaad an yandura fii daliilin laa fii shubha soo saab ma ahayn waa inuu daliil fiiriyo oo uusan fiirinin shubho hal shardi baa halkaa idinka dhiman aan ku buuxinno kadib aan iskaga tagno meesha uu firinaya waa inuu yahay daliil istidlaali ah uusan ahan daruuri wuxuu raadinayo maluubkiisu wuxuu raadinayo waa inuu yahay istidlaali nadare uusan ahayn daruuri shayga daruurig ad soo marteen muqadimadii kitaabka ku soo marteen inaan loo baahnayn wax nadar iyo tafakur midnaba iyo istidlaal afartaasaa nadarka loo shardiya arkaan اlxukmi arkaan الnadar fi اdaliil iyo waaxihii uu usuul fiqi ka koobnaa waynu soo dhammayn ayib baabka hadda u dambeeyey waxaanu soo maray adilaة اlfiqhi oo uu sheekhu ka dhigay afar kitaab اllah sunaةu rasuuli calayhi الsalaaةu wasalaam ijmaac اlumma qiyaaskii sharciga ah kitaabka ilah wuu soo tacriifiyey waana iska dhammaatay ee sunnadii buu sheekhu soo tacriifiyey waynu ka soo tagnay taqriirkii iyo hamigii rasuulka iyo ishaaraadkii kulli wuxuu osgeliyey sunnada iyada marka ama qowl laga dhigo ishaarada ama ficil laga dhigo wejka ay sunnadu xujo ku noqotay buu sheekhu inoogu dambaysiiyey oo aniga markaa ka hadalla cismadii iyo anwaacdeedi wuxuu u gudbay qaybtii kale ee ficilka ahayd waa qowl iyo ficil iyo labada wuxuun kala raaca nabigu meesha sunnada laga daliishanayo wuxuun kuu dhima marka marka haddaad heshay adiladii duruq اlistihmaar buu sheekhu dabgeyn doonaa oo kuu bilaaban doonto markaad ka baxdaba adilada ficilka nebi maxamed baynu ku istaagna so sidaa ma ahayn ficilka nebi maxamed waa masale shaa'ika fi اlusuul min ashkal اmasaa'il baa lagu tiriyaa kitaabkuna waa kitaab iska mukhtasara haddii masale kasta le la sharxo inuusan dhaqaaqi baaba laga yaabaa marka aynu khulaasayno kadibna matniga aan dareeriyo ficilka nebi xamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka koobaad labaa loo kala jebiyaa inuu yahay ficil jibilli ah iyo inuusan ahayn an yakuuna ficilhu jibiliyan aw hayra jibiligu waa maxay ficil waxaa weeye bini aadamku lagu khalqay baahidooduna ay keenayso nebiga qucuudkiisii qiyaamkiisii xarakaadkiisii hurdadiisii jiifkiisii wax cunkiisii waa maxay waa ficil jibillia ah, ay khilqi abiicatulbashar baa keenaysa inaad dhaqdhaqaaqdo seexato soo kacdo fadhiisato istaagto lugayso ficilka noocaasa waxaa loo yaqaanaa jibilli ama khilqi ama abci waxaad tidhaahdaba ficilka asaga ah xukumkiisu waa alibaax dayle lagama qaato xugumna lagama qaato sharci ah adilatu sharcina laguma tiriyo waa mubaax waana daruura min daruuraati اlbashar weeyahade daruuraadka basharka weeyo nabigu hadduu samaynayo ummadduna waa samayn kartaa nin kastana hadde waa ka dhacaysa kaa jibili baa loo yaqaana halkaa iska dhiga ficilka labaad waa ficil aan ahayn hayri jibili oon jibili ahayn kaas marka ka ka u dhib badanya laisku haya waa midka aqsaan buu noqdaa wuxuu u qaybsamaa an yakuuna khaasan birasuuli awlaa falkaa dambe in jibiliga ahayn in khilqiga ahayn waxaad u kala jebin inuu nabiga khaas ku yahay iyo inuusan khaas ku ahayn in yakuuna khaasan birasuul waxaad odhanaysaa awlaa hadduu nabiga khaas ku yahay lagu raaci maayo lalama samayn karo waa min khasaa'isii isagay nabigu u go-an tahay lagamana dayan karo sida haweenku ay nabiga naftiisa ugu hebeen jireen hawl nabiga u khaasa wey khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin afar wax ka badan in la guursado falka uu nabigu sameeyey waa ficil khaas ku ah asaga oo ummaddu inay ku raacda aan la ogolayn ina axlalnaa laka aswaajika alatii aatayta wujuurahunna ilaa akhir اlaaya xilliga aayaddu degaysana wuxuu qabay afar wax ka badan sagaal ama ku dhow ama ka badanba khasaa'is baa taa loo yaqaanaa culammada muslimiintana wadaadaha ugu hadal fiican waa shaaficiyada kitaabu nikax markay marayaan ayay khasaa'isu rasuul ka hadlaan jumlatan wa tafsiilan hal xarafna kama taga barhkood kutub gooni ay ka alifeen oo waaweyn oo mujaladaadba gaadhay marka ficilkii inuu khaas rasuulka ku yahay inuusan ku ahayn hadduu khaas ku yahay maxaan leenahay nebigu gooni ku yahay ummadduna lama ogola hawsha inay ka agbaxdo waa hawl nabiga lagu karaameeye asagoo u gooni ah budogooni u tuman weeye falkii aan nabiga khaas ku ahayn yaa asna wuxuu u qaybsamahayaa fal mutaradid bayn اljibila wالtashriic waa ficil yataradad bayn اljibila wالtashriic marka la fiiriyo waa suuragal inuu yahay falki iyo dhaqamada ay keenaysay baahida bini aadamka duraat اlbashar waxaa dhici karta nabigu inuu sameey litashriic ficilka mutaradidka ah bayn اljibillati wالtashriic asaguna waa la isku maandhaafaa marka wadaaduhu niman meel buu ku dhuftaa niman meel buu ku dhuftaa qolyo waxay leeyihiin waxaan rajaxaynaa jibilligaa la rajixi inuu ficilku yahay lanna اlأصla wa cadamu tashriic bay yidhaahdeen nimanna waxay dhaheen maye nabig sal ly slam caashuu sameeyo asal waa in lagaga daydo marba hadduu yimid ixtimaal tashriicina ficilku waa ficil musharica waa in nabiga laga daydo imaa wujuuban aw nadban bay soo istaageen waxaa lagu miaaliyaa ka wuquufii carafata raakiban nabigu inuu carafa uu istaago oo uu tago waa cibaada min alcibaadaat waa waajibaad rugniga ugu weynaa xaj way iska daa taa lama rabo waa inuu istaago asagoo hal saaran waaqifan birijlahi ma istaagin wuxuu istaaga waaqifan calaa naaqatihi wa marka wuquufu carafata raakiban abeecadii basharka iyo carab baa keentay hode gaadiidka marna gaadiidsan jirtay marna ka degi jirtay mise nabigu wuxuu u sameeyey inay bannaantahay sharcina tahay lana samayn karo ficilka noocaasa ah waxu yaqaana waa ficil mutaradida bayna التشhريiع والجibila waxaa ka mida markuu nabigu xajki soo dhameeyey uu baxaayey habeenka afariyo tobnaad waa isagii degay waadi الmuxasab nazla biاlmuxasab nuزuulkaasi ma طabiicaةu safar baa keentay mise maqsuud buu ahaa uu nabigu ummadda u tashriiciye in la degi karo marka waa ficil mutaradida bayna التashriici والjibila niman meel buu marka alghaalib fii afcaalihi wa atashriic nimankii waxay leeyihiin waa ficil sharci ah waa la degi karaa waa laga dayna ima wujuuban aw istixbaab ayb nimankii yidhaha alaslu cadamu tashriic waxay dhahen falkaani safarka hawlihiisaa keenay hawl nabigu u qasday meehe bannaankaada dego hore u soco maxaynu soo maray ficilkii aan mutaradid ahayn bayna atashriici waاljibilla ee daahir ku ahaa fi tashriic daahir ku ahaa fi tashriic asagu labuu usii qaybsamaya asagaasii kala jabaya wuxuu usii kala jabaya mid xukumkiisu uu cad yahay binisbati ila rasuul iyo miduusan caddayn soo ma aragti masaladu intay tarantay ree macallin waxay idhaahdeen waxaan loo ducaysaninoo tarma hadal baa jira marka waxaa weeye ficilka suubanuhu waa tarmahayaa waana masala shaa'ika ilaa wadaadkii la odhan jiray abu shaamat almaqdisi uu ka qoray kitaabkiisa loo yaqaanay almuxaqaq min cilmi اlusuul fima yatacalaqu biafcaali الrasuul mujallad dhan wey marka wadaadka salaxudiin acalaa risaalo gooni u ka qoray waa lagu dagaalama masale culus wey ficilkii marka daahir ku ahaa inuu nabigu sharci ahaan u sameeyey labuu noqon asaguna in uu cad yahay ficilka xukumkiisu binisbati lirasuul oon garanayno falkaa nabigu inuu u sameeyey bannaani u sameeyey sunannimo u sameeyey waajibnimo iyo inaanan garanaynin midka la garanayo qaabkuu nabigu u sameeyey iyo xukumkiisii la garanayo binisbati ila rasuul ummadduna tabac bay u tahay ummadduna way ku raacaysaa hadduu nabigu jaais u ahaa iyaguna waa u jaais hadduu waajibnimo nabigu u caddeeyey una sameeyey ummadduna waajibnimo u samay hadduu sunno nabigu u sameeyey iyaguna waa ku raacahaya idan waa daahir fi tashriic wejka uu dhacay iyo xukumkiisa binisbati ila rasuul waa la garanhayaa ummaddu tabac bay u tahay waxaa kuu soo hadhay midkii daahir fi tashriic ahaa xaggana aan la garanaynin xukumkiisii binisbati ila rasuul midkaa way ka u dhib badan qolya waa waajib bay dhaheen waana sida loo badan yahay wadaadku rajixi doono waxay dhaheen maxaa yeel lianna alwujuuba huwa alaxwad waajib aan ka dhigna saan waxba inoo dhaafinba oon hadhow meel la aan noogu khaldamin qole waxay dhaha annadbu weeye midka asaga waa fi tashriic xukumkiisa lama garanayo binisbati ila arasuul waxay dhaheen aan dhahna waa sunno lianna annadba waa arjaxu min atarki aw lianna alficla waa arjaxu min atarki nimankan mustanadkooda waa halkaas niman waxay yidhaahdeen ficilka noocaasa xukmuhu albaaxa waa mubaax lnnahu lmutayaqan bay dheen ibaaxada la hubaa in sunno laga waxay dheen waa tilaabo dheeraada dayl u baahan in waajib la yidhaahdo waa tilaabo labaad bay dhaheenoo ka sii daran qoli waxay dheen maye waajibna ma sunnana ma aha ii sheeg ma ahe xukmuhu tawaquf laga joogsado hawlihii o dhan iska yimid waa weji badanay dheen ficilkan loo dhaqaq waa war muctasila midka asaga qowl aad u liito muctasilada iyo xanafiyadu barhkood ay mareen wey khulaasadii maslaة اafcaal waa intaa sheekhu markaa matnigiisa aan dareeriyo insha allahu taala wuxuu ihi sheekhu ficlu nabiyina asalka aan ka dulayna waxaa weeye alaslu fi afcaali اlanbiyaa annaha xaqun ka aqwaalihim asalka laga duulay markaad usuulka joogto iyo kutub tawxiid aad joogto waxaa weeye ana alasla fi afcaali اlanbiyaa asal waxaa u afcaasha ambiyada inay xaq tahay ka aqwaalihim sida aqwaashoodoo kale wamaa yantiqu can اlhawa kadalika laa yafcaluuna bimuqtada اlhawa hawadu siday keenaysa u dhaqaaqi maayaan sidaysan hawa uga hadlaynin asalka guud waa midka masalaة اlcisma iyo tafsiilkeedina waad soo marteen wixii nawaadir takhaluf ah hadda lagama hadlaya haalibkeenu ka hadlayna ficlu nabiyina calayh الsalaaة wasalaam muxamadin ahaa sal اllahu alيه wasalam in kaana hadduu yahay jibiliyan mid khilqi oo abiico bashar ay keenaysa kalqiyaami wاlqucuudi wاlxarakati wanaxwiha aw mase khaasan bihi qaybta labaad badana ku u gudbay ama nabiga gooni ku ah ka nikaaxi اlwaahibati waziyaadati mxuua calى arbacin ilى aakhirihi waa tii saddexaad aw culimad ama filka la ogaado sifatuhu qaabku u dhacay iyo xukumkiisa maxaa lagu ogaaday binasin nas baa lagu ogaaday ka salaatihi fi lkacba fii jawfi اlkacba salaadii nabi maxamed waa ku tukaday kacbada gudaheeda inuu u sameeyey liljawaasna way caddayd hadday sunno iyo khayr tahay nabigu wuu badin lahaa saxaabadana wuu u diri lahaa way iska cadahay marka inuu jawaas ahaa marka waa jaaئizu lلnabiy الsalaaةu fii jawfi اlkacba waa jaaئizaة lلnabiyi waligayri calayhi الsalaaة wasalam in ow culimad la ogaada sifatu qaabkiisi binasin day lagu ogaado aw qariinatin ama amaara lagu ogaado daalati tusaysa calayha calى الصifa oo min wujuubin waajibnimoa waa falkii daahir fi tashriici ahaa xaggana la ogaaday xukunkiisi baan ku wari binisbati ila rasuul suuradiiba hadda kuu sharxaaya khaasadii uu kuu soo hormariyey jibiligii uu ka soo hadlay soo iskama caddo min wujuubin aw nadbin aw ibaaxa sifadiisi iyo xukumkiisi binisbati lirasul haddii la garto logaada inuu nabigu waajib ku ahaa ama uu sunno u ahaa ama uu mubaax ahaa ummaddu way ku raacaysaa asagay daba joogtaa wa min alqariinati waxyaabaha ku tusa ee sifada ficilka waxaa ka mida an yaqaca inuu ficilku u dhaco imtiaalan fartoomid la fartoomaya limrin amar ilaahi subxaana wa tacaala ayib afcaasha nabiga salaadaha ku saabsan oo dhan waxay u yihiin caddayn iyo fartoomid waa aqiimu salaa afcaasha zakada ku saabsan kuwa xajka ku saabsan axkaamta shareecada iyadoo mujmalaa timid ama amar guudo caama uu yimid ama amar mulaqa uu yimid nabigu markuu la yimaado waxaan lena falkan waa fal fasirhaya ama fartoomid ama dhaqangelin ama hirgelin weeye amarkii ilaahay aw bayaanan ama cadayna limujmalin hadal duuduuban oo qur-aanka ku yimid wa aatu zaka baa la yidhi marka hawshuu nabigu bixiyey waxaan leenahay zakaduu bixiyey ee muslimiinta qaabka u bixiy u yidhi ama tilmaamay iyo xajka qaabka u gutay waxaan leenahay kulli waa maxay waa bayaan limujmal walilaahi cala naasi xiju lbeyti man istaaca ilayhi sabiilan baa la yidhi nabig wuxu uhi khuduu canii manaasikakum iga qaata wuu sameeyey afcaashiisi waa bayaan limujmal اlxaj aلsaariqu wالsaariqatu faqطacuu aydiyahuma baa layidhi waa bayaan limujmal nabiga halkaasuu ka gooyey falkiisa inuu kuuca iyo cumaacumta saariqa ka jaro falkaasi waa wuxuu caddaynhayaa xadkii sariqada marka falku hadduu caddaado xukunkiisu binisbati ila rasuul binasin aw qariinatin falmru bnu sheekhu fii hadi اlaqsaam aqsaamtan soo sheegnay jibiligii khaaskii kii la ogaaday qaabkuu u dhacay iyo xukumkiisa binisbati lirasuul binasin lagu ogaado aw biqariina min wujuubin aw nadbin aw ibaaxatin faاlmru fi da aqsaami kulluha cafwan kuliha waadixun waa cad yahay dhammaanteed waa cad yahay oo muxuu ku cad yahay muxuu ku cad yahay midka jibiliga ah waa maxay waxaan leenahay waa mubaax min daruuraat اlbashar wey midka khaaska maxaan leenahay nebigu ku gooni yahay lagana dabategi maayo maxaa inoo yimid kii la ogaaday qaabka u dhacay binasin aw biqariina xukumkiisi in la ogaaday binisbati ila rasuul maxaan leenahay isaguna xukumku qaatay inbuu qaadan waajib falkan waa waajib kan waa sunno kan waa mubaax ayib ummadduna intaa way ku raacay nabiga way uga dabategaysa maxaa kuu soo hadhay wuxuu isfangeliyey marka sheekhu raxmat ullahi tacala aleyh wuxuu isfangeliyey labada ficil midkii ahaa mutaradid bayna الtashriici wاljibila iyo kii ahaa ظaahirun fi الtashriic laakiin aan wadanin wax caddeeya xukunkiisi binisbati ila الrasuul labadaas suuro un baa kuu dhiman wuxuu yidhi wain lam yakun ficluhu ficilka nabiga hadduusan ahayn min shayin mima dukir wixii la soo sheegay mid ka mida hadduusan noqon jibili ma aha oo khaas ma aha oo macluumu اlxukmi waصifati binisbati ila rasuulilaahi ma aha ayib bayaan limujmal ma aha imtitaal liamrin ma aha fahwa kaasi maxmuulu waxaa lagu xambaaraya cala اlwujuubi baa lagu xambaaraya waa meeshii ay ka baxayeen aqwaashii afar miyay ahaayeen wujuub istixbaab ibaaxo iyo tawaquf halkay ka baxaayeen wey cala lwujuub baan ku xambaaraynaa camala biاlaxwai dhaqmid aan ku dhaqmayno sida dadaalka badan ee inoo ron inaga lafteenna iyo lafaheenna nabigana la yidhi wain tuiicuuhu tahtaduu ayib wاtabicuuhu lacalakum turxamuun wma aataakum الrasuulu fakhuduuh mima aataana waxaa ka mida falkiisana afcaashiisa daahira ku ah fi الtashriic amarkaasaan haysanaa ayib halkaasi waa sida culummadu u badan yihiin waa marka la maro qaabku u hadlay khazaali iyo ibnu qudaame iyo mutaahiri alusuuliyiin wadaaddo kale cagsigay ka dhigaan waa un laisku hayaa laakiin asaga birmaawi ra'yigiisa u raajixsanaan buu kuu sheegaya khilaafna kuu soo guurimaya la soc wadaadaha kale yidhi annadb waxay leeyihiin lianna alficla arjaxu min atarki samaynta oo la imaanshaha ayaa ka wanaagsan tarki ee ka tegidda wujuubkuna waa ziyaado dheerado daliil cad u baahan bay dheheen marka saasaan halkaa ugu gaabsannay mustanadka nin kale waa mubaaxna maxmuulun cala alibaaxa maxmuulun cala alnadbi maxmuulun cala alwujuubna matliga kugu taara ninka ibaaxa yidhi wuxuu le lianna alibaaxata hiya ayadaa mutayaqana ay dheh iyadaa la hubaa falka inuu bannaany horta ma hubnaha hadduusan bannaanayn subanoo ma sameeyeen intaan baan hubnaa aan ku dhegna maca asalaama waa waajib iyo waa manduub iyo hawlaha waxay dhan waxay u baahan tahay daliil dheeraad ah nin waxay dha anagu waaban waxaan leenahay ha laga joogsado xataa yatabayan falku ilaa warkiisu caddaado halkaa loo dhaafi maayo wuuba cad yahay nabigaaba sameeyey waana daahirun fi tashriic maxaa kuu dhiman tashriici ah howlihiisuun kale bismillee ama ibaaxa dhe ama waajib dhe ama manduub dhe maxaa dhiman ayb wa ummatu ummaddii rasuulka fii daalika kaa gudihii kullii dhammaantii xukmuhum xukumkoodu waa xukmu xukm rasuul nabigay la mid yihiin weeye waa aniga kuusoo sheegay ilaa fi ljibiliyi wاlkhasaa'is ficilkii jibiliga ahaa iyo khasaa'ista mooye khasaa'istu laguma raaci karo iyadu waa iska go-an tahay amaa falka jibiliga ah isagu waa mubaax xukunkiisa ibaaxana laga qadan maayo falka nabiga iyo sharciga waa daruura min daruuraat albashar weeye laakiin filka jibiliga ah qudhigiisa ninku u sameeye suubanaha sameeye aduguna sidaa yeel ajir baa laga siinaya bitifaaqi ahli اadii bitifaaqi ahli اxadii ayb meeshuu nabigu maalinkaadi ugu leexday ibnu cumar waa ku leexan jiray taasiya meeshuu maalin fadhiistay hasha intuu kaxeeyuu fadhiisan jiray halkuu ku furtay ee uu hargalay buu hargalhayaa galabku meeshuu ka caraabay buu ka caraabhaya tilaabadu nabigu qaado inuu qaado isku dayi jiray wax saxaabiga oo ku inkiraan lama hayo saxaabo baa bal samaysay taabiciin baa sameeyey ra'yiga waa ra'yu ahlxadii kada marka tashqiiqaadka dambe fuqahada iyo usuuliyiintu waxa hadda laga hadlaya iyagu waxaa khuseeya xugum fal daliil noqon kara oo laga qadanayo iijaab taxriim istixbaab ibaaxo sharcia maaha baraa asliya iyo daruuraat albashare ibaaxadii xukunka sharciga ahayd ee naaqilada ahayd taasay u jeedaan intaas ayagu dan ah marka la joogo kutub xadiid nabiga sifaadkiisii iyo sidii rabbi u abuurayba waxaa lagu darhayaa axaadiitii iyo adiladii iyo axkaamtii baaba loo baabaysan isku mawduuc baana markaa ka hadlay annaga usuli waxaana khusaysa waxaan waa mamnuuc waa fasaxan yahay waajib weeyi annaga soo sheegnay qawaaniinta iyaga waxaa khuseeya sheegan waa xaaraan iyo maya waa xaaraan iyo waa waajib waa mamnuucoo nin kitaabo waa la garaaci waa xidhan yahay jeelka la dhigaya iyo waa waajib inaad samayso nin ka taga madaxa la bashaaqaaya ama waa la xidhaya labada xugun basay ka hadlaan akhlaaqiyaad suluukiyaad iyo aakhare ila waxba ma jiro soo moogto waa gaalageysa waaweyne hawl mustaxba agtooda kama jiro manduub iyo istixbaab agtooda kama shaqeeyo shaygu waa makruuh agtooda kama shaqeeyo qawaaniinta akhriya waad la socotaan hawsha iyada waa maxay waa xaq laazima lagugu leeyahay iyo waa mamnuuc ma samayn kartid hebel maxaa loo xidhay wuxuu ku dhacay oo jebiyey qodobka noocaan noocaas shay mamnuuc ka ahaa ayb waa xuquuq iyo waajibaad xaq aad leedahay oo waajibtaa in lagu siiyo iyo waxda lagugu leeyahay inaad fuliso iyo waxaadan samayn karin waa mamnuuc iyo waajib karaha ma kama shaqeyn saagtooda khilaafalowla kama shaqeeyo maxaan ka shaqeyn istixbaab kama shaqeeyo ibaaxa kama shaqayso ayb idan ibaxdooda waxay ka soo baxdaa shaygu ma waajibba maya ma mamnuucba maya wixii kale he halkaasay ka soo bixi laakiin waxay kuu qoraan ee gaalnimada ay kuu agaasima waa intaa marka jibiliga intaa un baa ku jirta wadaalika wuxuu sidaa u noqday ummaddu xukumkeedu xukumka rusubanaha u noqday oo intaa oga siman yihiin limaa culima wixii loo ogaaday min cumuumi sharcihi nabiga sharcigiisu inuu caam yahay wuxuu asagu sameeyo khaasana aan ahayn ummadduna waa kula siman tahay ummadduna waa kula siman tahay markay saxaaba isku dayeen inay dhaheen nabi maxamed baa u dembi dhaafay aakhriyo adduunba waqufir lahu maa taqadama min dembihi hawluhu nabigu samey iska tarahusi karaay inagu bal aan habeenkao dhanna soo jeedno maalinko dhan aan soomanaanno islaanna ayaan la agmarin aaban kansal nabigu waa kii ku cadhooday bayaan dheerna ka jeediyey idan nabigu iyo suubanuhu waa ka siman yihiin hawsha ayadaa xukmuhum xukmurasuul ayb saasay u tahay لأن اأصل diinteena waaa w اstiواء المkلفiiنa في الأحكاam قaacida bu ku ishaaرaya aصلku diinteena waxaa weeye dadka mukalafiinta ah way ku siman yihiin أحكaamta إilaa bidliiل تakhصiiص masladaas sheekhu ishaaraya wuxuun kaga hoosgeliya halkan falkii mutaradidka ahaa bayna aljibilati wاtashriic haddaad saa u tafsiilisan haddii xukunkiis waan soo hormariyey haddii kale meeshaa uu sheekhu geliyaba u dah intaa way iska dhibyartaan u malayn wuxuu u gudbay hadday tacaarud yimaado daliilka shardigiisu wuxuu ahaa hadda ko dhan soo hormarinay afar shardi daliilka sharciga ah ee naqliga ah ee kitaab iyo sunna ku saabsan iyo ijmaac wuxuu ahaa afar inuu sugan yahay o in dalaaladiisi iyo tusuduu xukunka tusahayo ay caddahay ama ay muuqato in uu muxkam yahoon la nasakhin in uusan jirin daliil lamid ah ama ka xoog badan oo ka hor yimid mucaarib inuusan jirin halkanuu markaa qayb kugu sheegay inkastoo gadaal u sheekh ku keeni doo baabu tacaadul wataraajic uu ku keeni doono tacaarudku hunaa waa maxay waa atanaafi atanaafi tanaafiyu daliilayn baxayu yanfi axaduhumaa maa yudbitu اlaakhar waa in laba daliil iska hor yimaadaan ishorkimaadku waa maxwaa baxayu yanfi axaduhuma midkood wuxuu diidayaa maa yubitu اlaakhar ka kale wuxuu sugayo ama kii kale wuxuu keensanayay bu asagu leeya my ma yeelin marka fooday isgeliyeen waa iska hor yimaadeen waa ishardiyeen tacaarudku kaasa la baabkiisana ku gaari doona insha allahu tacaala tacaarudka usuuliyiinta iyo midka manaaiqadii kalaamiyintu waa kala duwan yahay sheekhu wuxuu uhi waidaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan daahir اlamri weeya la soca hadda waa mujtahidka iyo ruuxa muslimka asaga nadarkiisa iyo fiiradiisa iyo fikirkiisaba weeye ma jiraan nusuus nabiga ka sugan ilaahayna ka sugan oo si toos ah fii xaqiiqati اlmri iska hor imanaysa inaani laba daliil oo mimaa kii ka mida sabaqa soo hormaray oo min qowlihi wa ficlihi ah nabiga qowlkiisii iyo falkiisii ficilkiisana caawana maray qowlkiisana habeenkii u dambeeyey aynu soo maray hadday iska hor yimaadaan waanu eegaynaa fain kaana qowlayn laba qowl hadday yihiin qowl baa wax bannaynaya midna waa diidahaya ayb fasayaأtii waa iman doonaa tacaarud اlqowlayn tacaarud اlأkhbaar alqowliya fii baabi الtaraajiix baabka ku saabsan kala rajcidda adilada markaynu soo marra saddexda shardi ee kale hubuutu daliil uu sheekhu ka hadlo iyo sanadkii axkaamtiisa uu ka hadlo haddana duhuuru dilaala iyo saraxada uu ka hadlo oo dalaalatlalfaad uu ka hadlo oo u dhammeeyo wuxuu tegi doonaa naskhiga naskigana uu dhammayn doonaa oo ixkaamka ah markaasuu keeni doonaa tacaadul iyo taraajiix markaas iman doonta ka marka halkaan u dibdhignaba ku aw ficlayn fain kaana ficlayn laba ficil baa iska hor yimid ayib soo iskaga hor yimaadeen shay buu nabigu hadda ka hor yidhi lama samayn karo wuuna halaga fogaaduu yidhi bannaanka ha maro ayib haddana isagoo samaynayaa la arka fain kaana ficlayni laba fal hadday fal wuxuu u sameeyey calaa sabiili ibaaxa marna wuxuu oga dagaalamay calaa sabiili اlmanc ayb ficil ahaa falaa tacaaruda baynahumaa laba ficil isma tacaarudaan maxaa yeele labada ficil isku mar ma kulmi karaan horta isku mar ma kulmi karaan isku qaabna ooma dhacaan inta badan marka tacaarud bayn alficil maba dhacay wada haduu yidhahan lakiin sheikhu waa kuu sheegay falaa tacaaruda baynahumaa maa lam yakun hadduusan ahayn calaa takaruri awalihimaa kii hore soo noqnoqodkiisa daliilun hadduusan tusin labadii fal midna wuu horeeyey midna waa dambeeyey labadii ficil marka daahiran waa iska hor imanayaan ayib marka horta tacaarudu ma jira bu ku laakiin tacaarud wuxuu iman karaa haddii labada ficil kii horeeyey uu daliil tusay inuu soo noqnoqonayo daliil sharci ah ayaa tusaaya in ka hore uu soo noqnoqdo marka asaga waxaan leenahay taa muxuu u sheegay falkii marna ma la sameeyey mar buu dhacay wuuna bay wakhtigiisi fal baa ka daba yimadoo khilaafsan kanna waa cusub yahay marka tacaarud ma jiro tacaarud goormaa la suuraysan karaa waxaa la suuraysan karaa tacaarudka bayn alficlayn marka la helo qowl madax bannaan oo odhanaya falkii nabigu hadda ku horsameeyey sameeyey u u socdaay la socdo ogaada waxba iskama bedelin annagoo taa dhegta ku hayna haddana waxaa yimid fal kale oo tusahaya in wixii la yidhi sidiisiba u socdaayo lama samayn karo in la samayn karo waa suwar ay usuuliyiintu tasawuraan ay keenaan miaal saxiixa ooma keenaan mujtahid baatooyo diintaad ku dhex jirtaaye haddii aad aragto laba ficil oo iska hor yimid hadda waan ku siina masaartaada ee la socon buu sheeku ku leh laakiin miaal xayi ah min afcaali rasuul usuuliyiin ma ku guulaysan inay keenaan miaal walbay keenaan bush baa lagu furaa kadib marka dambe waxay u gudbeen inay miaal taqdiira a sheegaan taqdiira a sheegaan lam yakun hadduusan ahayn calaa takaruri awalihim awal ficlay daliilu yadullu calaa istimraarihi aw kaana waxay noqdeen labadii ficile iska hor yimid ayib ama labadii daliil caf labadii daliil aan dhaho iska hor yimid ficlan wa qawlan ficil iyo qawl baa iska hor yimid meeshuu dhibku ka bilowda waa halkan labada ficil ayagu culays ma laha weliba qaacidada fi lusuul waxaa way laa tacaaruda bayna alafcaal wa hada huwa الsawaab alqaacida fi اlusul waxa wey laa tacaaruda bayn alafcaal wadaadw shalay waa tukatay maantana meeshuu imaadan ku tukanin maxaa jira laysma dhihi karo shalay halkan aad ku tukatay wadaadow maantana xaggaasaad ku tukatay maxaa jira haddii masaajidkale meeshan ka soo gaadhaan jilbaha dhiganhaya ma dhib baa jira laa tacaaruda bayn alafcaal ayib shalay beriis baa cunta maantana baasta cunaysay maxaa isbedelay adu maanta qamiis baad abtaa haddana koofiyad baa kuu taagana maaa isbedele laa tacaarud bayna afcaal lanna waktina kuma kulanto iskamana hor imato dalaaladuna caam ma aha lanna markuu shaygu cumuum ka yimaado iyuu meel dheer gaadhaa adilo kana laacaa mar haddii asagu ficilkiisu dalaadiisu waa qaasira fii maxaliha mar buuna dhacaa marka fal kale ma tacaarudi karo laakiin sheekhu wuxuu tacaarud kuu suuraysta in la helo qowl odhanaya ficilkii hore dhacay sidiisiiba u shaqaynaya ilaa qiyaami saaca kadibna la helo falkolo kii kahor imanaya mas-uuliyiinta qaarkood waxay dhaheen war suuradda aad keenteen waxba kama jiran maxaa yeeley waxaa tacaaduba qawl iyo ficil limaada qawlkii yidhi ficilkii hore wuu sii shaqaynaya iyo waxaa isku dhachaya ficilka dambe marka waa tacaarudun bayna qawlin wa ficlina ma aha tacaarudu ficlayn marka saa darteed baysan u helin suuro fiicanoo de miaal fiicanoo anfaca aw kaana waxay noqdeen labadii daliil ficlan wa qowlan kuwana dhib badane fain kaana alqowlu khaasan bihi waad fiirinaysa inuu fal ee qowlku nabiga khaas ku yahay ayb fain kaana alqowlu qowlku hadduu yahay khaasan bihi birasuul wa culima la ogaado taariikhu ma taariikhu اlqowli wاlficli اlmutacaaridayn faثaani kii dambe naasikhun lilأwal kii horu nasakhahaya taa waa iska dhib yartaade waa qaacida la yaqaan qaacida la yaqaano wey fal ayaa dhacay qowlo waa dhacay iska hor imanaya marka qowlku hadduu yahay mid khaas ku ah nabiga mid khaas nabiga ku ah wa culima taariikhuma faani naasikhun waa un sidaa hadiyo goor labada daliile istacaaruda kii dambeeyey haddii la ogaado xaggana la jamcin waayo maxaa soo bixi ayb inay kala dambeeyeen la ogaado ka dambe waa naasikh lanno asagaa mutaakhir ah waxaa kaloo intaa raacday nabigu khaas ku yahay falkii hore wuxuu khuseeyaa ummadda kaloo khuseeyaa wey nabigu waa mansuuq dhankaa ka yahay wain juhila haddii taarikhi la garan waayo uqifa waa laga joogsan ayib qowl ficil baa iska hor yimid qowlka nabiga khaas kuma aha khaas nabigu khaas ku yahay taariikhdani waa la gartay waxaan leenahay athani waa naasikh lilأwl hadduu ka dambe xataa noqdo ficil maxaad leedihin maya kan dambe ayaa ficil noqday kii horena qowl buu ahaa nafs alqadiya nafs alqadiya kii hore qowlba nabigu khaas ku ahaa ficilkii dambe ee shaygii horaan qowlku mamnuucay banaynaya nabigu samayn wuxuu noqday ficil dambu kii hore ka dambeeya qowlka hore ka dambe isna waa naasikh nabigu markaa mansuuq ka noqonaya dhankiisa ummadda inteeda kale qowlkii hadduu caam ahaana ummado dhan buu gaahay haduu khaas ahaana waa mansuuq jumlatan laga tegayn ayb alka dambaa la qabsanaya haddii taarikhdii la garan waayana waa laga joogsan xataa ay caddaato wadaadana tarjiix baa la aad bay yidhaahdaan ayb aw khaasan bina fain kaana alqowlu hadda qowlku baan maraynaa hadda aw kaana alqowlu khaasan bina ama qowlkiiba annaga na khuseeya falaa mucaaradata fiihi fii xaqi rasuul ayib qowlka caamka ayaa annaga na khuseeya fal buu nabigu sameeyey marka qowlka caamkaa ka hor imanaya waxaan leenahay laa tacaaruda baynahumaa marka loo fiiriyo binisbati lirasuul maxaa yeele qowlka khaaska ah annaguuna khuseeyaa ficilka nabi maxamedna anaguna khuseeya ayb wa fi lummati wa fii xaqi اlumma ummadda xaqeedina almutaakhiru ka dambe naasikh muxuu nasakhahayaa qowlka hore ee saabiqa ahaa waa goormo waa in wajaba hadduu waajiba ata'asi dayasho bihi suubanaha lagu daydo fiihi fi lficli ayb tanna waa suuro iska dhib aw khaasan bina buu ahaa ayb falaa mucaaradata fiihi fii xaq rasuul waxay ku miaaleen suurada iyadoo iska dhibyartaaye inuu nabigu sal slm istaagga biyaha ku cabina qowlka ayuu khuseeyey marka daahir la fiiriyo ummadda qawaacidda kale guud ee sharciga ahayd nabigii ummadiisu xukumka waa wadaagaan ii kaadi hadda yaa lala hadlahayay ummadda idan qowlka inagu khaasa inagu ahaa marka la fiiriyo daahiran kadibna nabi maxamedoo istaag wax ku cabay baa la arkay ficilkiisan dambe iyo nahyigiisaa hore waxaan leenahay laa tacaaruda wadaaddaa yidhi maxaa yeelay nahyiguna wuxuu khuseeyaa ummadda oo qowlka caamkaa ah falka nabi maxamedna wuxuu khaas ku yahay asaga falaa tacaaruda fiihi ay fii xaqi rasuul falaa mucaarada fii xaqi rasuul bayna alficl wاlqowl maxaa kuu yimid haddii ummaddii qowlka loo qadimay ee biyaha istaagha ku cabina la yidhi suubadahoodina fal ahaan uu sameeyey istaag ku cabbay maxaa marka ay samayn wuxuu yidhi wa fii xaqi اlummati almutaakhiru min alficli wاlqowl ficilkiiyo qowlka kolba kii dambeeya naasikhu muxuu nasakhay kii horu nasakhay waa gormo laakiin waa in wajaba hadday waajibta ata'asi bihi birasuuli fiihi fi اlficli ayib nabigu waxaaba inuu falka wax ku cadayaba bayaan aba ama way u banaan tahay ama wuxuu u sameeyeyba litashriic buu u sameeyey asagu marka falaa mucaarada fii xaqi ummadduna hadday suuragal tahay inay ficilkaa ku dayatoon khaasa uusan ahayn waa waxaan leenahay way ku dayan kartaa ummaddu nabiga markaa iyada imaa wujuuban aw istixbaaban ayb waxay kale ku miaaliyaan inuu nabigu ummadda ka reebay in qiblada laga qaabilo saxariya kaadi waagi dambena xadiidkii jaabir ibni cumar jaabirna ibn cumar rawi nabi maxamed anoo gur intaan fulay baan arkay isagoo dan gudanayo usii jeeda mustadbar alqibla jaabirna wuxuu nabigu intuusan dhiban bicaamin yaan arkay asagoo u kaajaya xagga qiblada ayb marka falkaasi ayaa dambeeyey sidii saxaaba u caddeeyeen nahyiga ka dambeeyey qowlku annaguna khuseeyey falkuna cafwan nahyiga uu ka dambeeyey falkaa dambeeyey nahyiga horeeya qowlka caamka ah idan wadaadda waxay dhahaan ka dhago baabu naasikh walmansuuq niman dhex way dhaheen maya waa nabigay khaas ku tahay hawshan ayadaa ah. lianna litajriic ba uma samaynin saxaabadanna ishaa kaga dhacda nabiga xataa inay fiiriyaan maba ahaynba ayib jaabir qaabku nabigu arkay iyo qaabka midna muusan caddayn ibnu cumar isagaabaa caddeeyey nabigu inuu suuli ku jiray darafka keenay nabigu inuu marka xagga qaabeena meesha ciidhi ku noqotay meeluu nabigu ku istaagay ama ku fadhiisto waaye ma sahwiyey bini aadan bashar weeye intaasu ixtimaal baa waarid ah marka aan baaqa ku ahaano cumuumu nahyi wadaaddaa odhanaya waana ku dagaalamaan nimanna baabu takhsiis bay ka dhigeenoo waxay leeyihiin nahyigu wuxuu khaas ku yahay meelaha bannaan ee saxaaraha ibni cumar baa saa qaatay haddii laakiin derbi iyo masuul dhexdeed lagu jiro waa la qaabili karaa qiblada iyo kacbada cumuumka ragga qaata abu ayub alansaari baa ka mid a ah. fa wajadnaa maraaxida bishaam bunyad naxw اlkacba marka wuxuu hi fakunaa nanxarifu canha wanastaqfir اllah isagu cumuum buu ku xambaaray ibn cumarna takhsiis buu ka sameeyey jaabir isagu xukumkiisa ee labada qowl ba laga soo guuriya isaga ka saxaabi ahaan marka saasuu taa ujeeda aan iskaga tagno fain juhila taariikhu taarikhda haddaan la garanayn cumila bilqowli baa lagu dhaqmahayaa liquwati markan waa qolihii qabaya dee tarjiixa weye mar haddii taarikh la gartay naasikh iyo mansuukh haddii la garan waayo waxaan leenahay cumila bilqowli liquwati quwati اlqowli cala اlficli maxaa yeelay qowlku waa hadal cad caam cumuum buu keeni oo iطlaaq buu keeni oo faacilkii hayrkiibuu wada gaadhi ficilkuna waa qaasiroo ma dhaafa ninkiisa qolyaa waxay yidhaahdeen bal yuqadamu اlficlu bay dhaheen limaada liannahu la اxtimaala fiihi qowlku wuxuu ixtimaalaa cumuum uriida bihi اlkhusuus wuxuu ixtimaalaa caam makhsuusa wuxuu ixtimaalaa tawiil intaasoo dhinac baa loo leexin karaa bay qowlka ee falku asagu ixtimaal kuma jiray nabiga halkan fadhiisto ku tukada meel loo dhaqaaqa ma laha marka waxay dheheen ficilka aan hormarino fain juhila taarikh qudima alficlu licadami ixtimaalihi lilmacaani nimanna waxay dheheen qudima alqowlu asagaaba asal tashriica u ah xoog badan ayib kitaabka raboo dhin baana ah halkaasay ku dagaalame ya waan soo maray taa waaa agga asaga tahriic ma tahriicia ah, mise waajibin lay ahay taas halkaa u dhowaan waa ficil hadda la ogaaday inuu l tashriic loo sameeyey taa waa inaga fahamkeenna laakiin soolamuhu nabigu inuu fadhiisto qiblada qaabila ma ixtimaal baa ku jira abadan asaga falkaa dhacdiisa wax ixtimaala ma laha nebi maxamed baan arkay oo qiblada xaggeeda u kaajaya markuu jaabiriili agtiisa ma ixtimaal baa taagan baacifkii baa inagu fiirinaynaa mooyeen ixtimaalku waa baacifka laakiin falku asagu waa daahir waa sariix lannu <laughs> waa wax dhacaayo marka halkaasa oga jeeda marka kule la ixtimaala fi wey ayib ama marka inagu aan damcanno inaan istidlaalno ixtimaalaad baa iman ixtimaalaadkana waxaa keeni qara'in khaarijiya haddaan nahyiga hore jiri lahayn oo falku sida uu noqon laha maxaan ka qadan lahay in xagga loo eh, dana karo xaggana loo dana karo hawsha nabigaa bas laakiin waxaa keenay ixtimaalaadka nahyi horaa saabiq ah iyo nabigoo lagu yaqaano inuu kacbada iyo qiblada ixtiraamo xataa diiday in candhuf xaggeeda loo tufo mulaabasaadkana hawsha kiciyey eh, ciidanka badan wain kaana alqwl marka wuxuu markuu qowlku khaas ahaa wain kaana alqowlu caaman lana walahu biاnusuusiy hadduu qowlku hore ama qowlkii ficilka istacaarud cafwan uu yahay mid annagana xambaaranaya caam lana annagana gaadhaya min xayu dalaala iyo walahu suubanahaba binusuusi si go-an weeye laa biuhuur binusuus waa nas cad oo qaatica nabi allow samee ummaday samee baa soo aroorta cad oo nabiga lagu halqabsanayo ooma la caddaynaya asaga iyo ummaddiisaba ayib binusuusi marka waa ixtiraaz qowlka caamka ahaa ee nabigu usoo gelahaya ka fardin bau ka ixtiraazayaa falqowlu fiihi kaa xukumkiisu kamaa sabaqa sidii soo hormartay wey oo min naskhi mutaahir اmutaqadima soo hormaray wey ayb haddii qowl caama lana walahu iyo ficil iska hor yimaadaan waxaan leenahay kolba kii dambeeya ayaa wuxuu yahay naasikh kii horeeyey ayb wa cinda اljahli marka aan la garanayn labadaa kii horeeyena alwaqfu fiihi booy in laga joogsado wاlcamalu biاlqowli fiina wاlcamalu ayib mise wاlcamali baan dhanahanti iyo wاlcamali biاlqowli fiina horaan buu kusoo yidhi sooma fainjila taariikhu cumila biاlqowli quwati tii un wey tii un buu kuu soo celiyey ayib iyo in lagu dhaqmo markaa qowlki falkana maadaam daliilkuna cadayn inagu aan ka joogsanno hadda tii hadda aan soo miray eh, istibaal اqibla iyo eh, shurb maai eh, qaa'iman saxaabada qaarkood ayagu way qaateen ibn cumarna waa kii daliishaday jaabirna daliishaday tii qiyaamka ee biyahana caliba asagu u qaataba inay isticbaab tahay laakiin ilaa aminkan ma caddo wuxuu nabigu u sameeyey midda istaaggeedu way roon tahay oo xaajaba tustay oo umu salmaba hawshaa ka hadashay wayna ka muuqato sibraaru nabigu furi waaye ayay ahayd tii gaadidka dushiisa ka dhacdayna ruuxa hasha saaran maqaainba mase waa qaacid war baaba lagu furayba ruuxa hasha isagoo saaran caba biyaha ma fadhi buu ka cabo mise istaag buu ka cabo binisbati ilaa xaali haddii la fiiriyo waa fadhi buu ka cabo hasha taagan haddii la eegana istaag buu ku cab taa waa iska baxi kale falku nabigu qaabku u dhacay iyo wuxuu oga jeeday ma caddo saxaabadu qaabkay u kala qaateenna waa iska masalo kale cinda aljahli waxaa weeye sida lagu dhaqmay alwaqfu fiihi waa in laga joogsado kadibna ilaan falkii nooma caddee hadduusan falki caddayn waxaan aadaynaa qowlka caamka ahaa ayb qowlka caamka ahaa baan ku dhagaynaa nabiguna waxaan leenahay isagu inuu ka fardin meesha ka baxay baa dhici karta inuu ku jiran waa dhici kartaa nabiga hawshiis halkaa inagaga daaya innaga waxayna nagu eh, aadan weeye naskii iyo xadiidka caamka inaynu ku dhaqanno ku dhagno fain kaana alqowlu laysa nasan fiihi oo daahir weeye qowlka caamka ah hadduusan ku caddayn nabigu inuu soo gelayo xukumka asagaa bal nabigu mashmuulun bicaamin daahirin mashmuulun waxaa lagu xambaaro la fangeliyey bicaamin daahirin lafdi caam ah oo muuqda dalaadiisu laakiin aysan caddayn nas qaatacan aysan ahayn kuwa hadda kamid a ah, de axaadiidtanahis o dhan qiblada in la qaabilo bibawlin aw qaa'idin ma aha nas ma aha istaagga biyaha ku cabina nusuusma waa dawaahir marka loo fiiriyo binisbata nabigu ma soo galay nahyigaa mise ma soo gelin haddaan dhahno alaslu fi laxkaami waa maxay waa istiwaau lmukalafiina fiiha maxaa nabigu waa ku jira haddaan dhahno mutakalimku wuu soo galaa khudbadiisa iyo hadalkiisa waa ku jiraa laakiin war cad oo ah nabiga waad ku jirtaa ma hayno saasuu ujeedaa kaana wuxuu noqonayaa ficluhu ficilka suubanaha mukhasisan mid khasisay lilcaami caamkiibuu khasisay taqadama aw taahara ama hormaro caamku ama ha dib dhaco ayb ama taqadama alficlu aw taahar ficilka nabi maxamed saasayna ku ficanta in loo celiya ficilka waana sida usuulka kutubta badankoodba ay ku caddahay alkaasi ama ha ama ha dambeeyo waxaan leenahay ficilku waa khasisayaa ficilku waa mukhasis ayb lan asagaa yaroon ka soo goyn karaa lafdiga caamkaana xukunka badan ee baqyadaan u daynaynaa mar hadday jumle iyo iska hor yimaadaan iyo iyo iyo tajzi ah, inta badan waxaa la sameeyaa waa un la kala gooyaa mustaani mustanimnun baa laga dhiga marka kii musta noqon karo oo ficilka ayaan dhahaynaa waa makhsuusun min annahyi asaabiq ayib min alamri الsaabiq waa laga soo reeb wuxuu uhi waclam waxaad ogaataa ana maa dukira huna meeshan waxaa lagu sheego min tacaarud اlqowli wاlficli ayib masaailkan hadda uu soo sheegay ficilka iyo axkaamtiisa badankeed waxay ku iman doontaa isagoo sheeku hadda ku yidhi ma soo celin doono haddana tafaasiisha marka la maraya laga maarma haddana dib in loo soo celin lana way wada socdaan ana maa dukira huna wixii la sheego min tacaarud اlqowl wاlficli ficilkii iyo hadalka nabigo iskoorimaashihiisa ah yuqni wuxuu kaa deeqahayaa can icaadati in la soo celiyo fii baabi taraajiix in lagu soo celiyo uu kaa deeqaya wuxuu u gudbay saddex mas'alo oo hawsha ku saabsan inuu ka hadlo masalada koobaad kitaabka iyo sunnada ma ku yimaadeen lafdi aan macno lahayn lafdi aan macno lahayn ayib masalada labaadna waxaa weeye ma ku yimaadeen kitaabka ilahi sunnada lafdi laba macno ixtimaala laba macnuu xambaarin karaa labadaa macno midna wuu cadiy ummadoo dhan baa fahmi midna wuu libidhsan yaho wuu qarsoon yahay ayadoo marka loo joodo kii libidhsanaa ma dhici karta xaggana aan la caddaynin masalada saddexaadda waxaa weeye mujmal duuduuban qur-aankii sunnada ma ku yimid oon la caddaynin saddexdaa mas-uul u gunta intan yartaa walaysa fi lkitaab kitaabka kuma jiro walaa fi sunati lafdun bilaa macn waa masaladii koobaad middaas kitaabka iyo sunnada lagama helo lafdi aan macno lahayn lafdi macno leh oo annagu aan garan weyno waa dhici kartaa in la helo laakiin lafdi bilaa macnoah oo muhmalah oo sida hadayaanka oo kale ah ma jiro waa inaga soo hormarinay wajhu ixtijaaj bilkitaabba inuu yahay waa kalaamu haniyin xakiimin ihmaal iyo hadayaanna shuqul aan ku lahayn ayb bilaa macno masalada marka laba malxuudaa ku jirta ta koobaad hawshaani waxaa samaystay raazi fakhtuun raazi baa isagoo iska xaadha gogol kutubtiisa ku qoray oo yidhi laa yajuusu inuu ku yimaado fi kitaabi wasuna lafdan bilaa macnan khilaafan lilxashawiyati isagun baa iska qortay khilaafan lilxashawiya isagun baa la yimid cabduljabaar axmed cabdiljabaar alqaadi iyo abuxusein albasri muctamadkooda iyo cumadka ishaaranee kutub lmuctazila ee usuulkaa masalada way keen laakiin qaab kale u dhigeen khilaafan lilxashawitana maysan dhihin suura faradiyo ayagu ay keeneen kadibna ay ka niqaasheen bay iska ahayd laakiin in la yidhaahdo kitaabka iyo sunnadu kuma iman karo lafdi bilaa macnaa khilaafan lilxashawiyit ay u jeedaan muxadisiinta ahlulxadiid bay u jeedaan wadaadda waxay dhaheen way ujeedaan siduu raba ka dhigay wadaadka saaxib birmawi waaa dhici karta in ujeeda mujasimada mujassima mujasimana maxadinta ujeedaan waxay ku kala wado dhan waa maxay waa isla meeshii taas marka waa malxuudo aan sal lahayn waxaa caddeeyey inuu asagu u horreeyey wax jirtana ahayn axad muslimiinta ka mida oo qabana ma jiro kitaabka ilaahay sunada waxaa ku jira alfaad bilaa macnoah ma jiraan wax ummadda ka mida laa xashawiyo walaa karaamiyo walaa mujasimatu khuraasaan wax qaba ma jiro waa minhe kiisi raasi waxaa cadday ibnu taymiya fi kitaabi asafadiy kitaabi asafadiya ayuu ku caddeeyey hawsha ayadaa aad bana u naqdiyey raasi dhaqan bay u ilahay buu inuu camirto khilaaf abuuro bilaa munaasicin kubaddana keliga u ciyaaro bilaa marman iyadoo gool la tuurahaya midna aysan jirin marka wadaadkii birmaawi wuxuu yidhi wa naasacahu bad bacduhum hawsha raasi waxaa kula murmay wadaaddo wayna naqdiyeen muu ka tegey ninkuu qaranhay waa ibnu taymiya ibnu taymiya safadiyada kitaabkiisan bayaan talbis اljahmiya istiqaamada ma hubo labada waa istiqaamada naqdi dheer baa ku jira qadiyadan usays khusaysa wuxuu kaloo ku naqdiyey tambiih rajul caaqila uu ku naqdiyey ninku markuu asturhaya halka sar uu ku sheegay waa wadaadka markaasuu ku cararay birmaawi inuu yidhaahdo muctazila uga horraysay oo yidhi abulxusein albasri iyo cabdiljabaar baa ku sheegay isku suura ma aha labada masalo sheekhiisii zarkashi baxr muxiidka ku sheegay inay laba kala suura yihiin raasina hawshan aan laga horraynin asagaana kiciyey buuri labadoodu waxaan isleehay waxay ka faa'idaystaan walxaqu yuqaal zarkashi wuu ka eda badan yahay ashaacirada kale sheekhulislaamna wuu ka faa'idaystaa kutubtiisa kitaabkiisa alburhaan fii culuumi lqur'aan mabaaxid waxaa ku jirta sideeda naqli u can ibnu taymiya safaxaad ah baa ku jirta marka birmaawi halkaasu asaguna hawsha ka keenaa laga yaabaa laakiin inuu sheego wuu diiday laakiin waxaa mucsifa wadaadka taxqiijinayay inuusan naqliga sheekha tayna wadaadka laga hadliye masaladan khatarta ah ka hadlay ee ashaacira qabtayna uusan tilmaamin laftirkeedu waa min adacfi fi taxqiiq taa waa masala masalada labaad waa waa khilaaf liusuul ashaacira usuushoodii bay ka baxeen maxaa diidahaya in kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ay ku yimaadaan alfaad bilaa macno waa shay jaa-izun caqlan ilaahayna wax walbaa ka suuragala calaa usuulihim qubxan wa xasanan asagaana sheegay birmaawi manciga maanicu wuxuu xujaysanayaa ataxsiin wataqbiix alcaqliyan buuri wuxuuna mata kugu qoray ma banaana inuu kitaabka iyo sunnada ku yimaado lafdi bilaa macnaa lanna waa maxay waa qaطxi fi اkitaab waa qaطxu fi اllaah idan xikmada ayaa diidaysa hadayaankaas iyo ihmaalkaas maanicu muctamidkiisu waxaa uu yidhi ataxsiin wataqbiix isagaa sheegaya horena way soo diideen sidaa dadka ibn barhaan alusuuli tilmiid alhazaali kitaabkiisa alusuul iyo awsadka wuxuu ku sheegay inay bannaan tahay jaa-izun calaa usuuli madhabina buli run buu ka sheegay madhabkooda madhabkooda run buu ka sheegay ninkaasaa saxan marka la fiiriyo usuushoodii usuushada iطiraadi ama waxaa tira waan ka toobadkeega labada mid baa lagaa rabaa labadaa masale aan kaga tagno ma jiraan lafdi kitaabka ilaah iyo sunnada ku yimid oon macno lahayn macnaha aan looga jeedan ma jiro wayse dhici kartaa dacfigeenna iyo aqoon daradeenna iyo qusuurulfahmigeenna inuu keeno inaan lafdiga macnihiisi garan weyno farqi baa udhaxeeya macno mala asaasan loogamana jeedo inuu wax tuso iyo waa looga jeedaaye laakiin anaa garan waayo waa laba kale masalo inaad garateen bay la tahay maslada labaad bu ugudba u wama laa yakunu macnahu khafiya ila bidaliilin yadul cala muraad walaa yakunu ahaan maayo w fi kitaabi wasunna maa yakunu macnaahu khafiya shay macnihiisu uu qarsoonyo libidhsan yahay ilaa bidaliilin daliil tusahay inuu la socdaa mooyeen kaasoo yadullu tusaya cala almuraad ee calaa macnaahu alkhafi lanna waxaa ku jira xoogow tadliil iyo dalal baa ku jira haddaan weer isticmaal laba macno xambaarsan macnana aad ugu cad macnana aysan ku caddayn ruuxii intaa loogu daaya muxuu xagee ku ordahayaa macnaha daahirku ku dhabaabicin soo maa kii loo jeeday khafiga qarsoonana uu ka ilduufahaya haddii midkan khafiga loo jeedo ilah waa inuu raaciyo qariina iyo dalaa'il kaleo tusaysa ana almuraada huna huwa almacna alkhafiyu marka taasna waa sax midaasna iyada waa fiican tahay ayadna laftirkeeda waxay u istagaysaa tii horay la mid tahay oo waa qadxun wa naqdun liusuuli اlashaacira iska ogow waa suuragal inay hawshaa timaado ilaahay dadka waa dhumiyaa waana hanuuniyaabay qabaan gebi ahaanba wuuna u qasdaa inay dhumaan inay hanuunna waa u qasdaa wayna ka dhacdaa wuuna sameeyaa inuu alfaad soo dejiyo dadka loogu taga inay ku dhumaan iyo kuwo loogu talagala inay ku hanuunaanna waa dhacdaa wayna tallaabay dheen usuusha sidaa ku caddeeyeen marka maxaa diidaya yani waa khuruuج can usuulihim waana fiican yihiin لأnna تanaaqud yunji min اlkfri khayru min cadam الtanaaqud ayb inaad usuushu dumiso gaalnimana aad ka badbaadiya bidco ayaa kuu dhaanta inaad usuusha idraadiso ood wado toosiso ood ilaaliso jabideeda aad diiddo adoo ku madax tirinaya bidcadaad iyo balaayadaad ayb wmaa fiihima taa waa masalo wanaagsan wmaa fiihima kitaabkii sunnada kuma jiro min mujmalin eray duuduuban in kaana haduu yahay mima kii kullifnaa bihi falaa budda min bayaani cafwan yaanamada naafiya ka dhigin wamaa fiihi wixii ku jira kitaabkii sunnada oo min mujl mid duuban ah in kaana hadduu yahay mima kullifnaa bihi waxyaabihii lagu mashaqeeye ee takaaliifta sharciga ay ku xidhnayd falaa budda kaasi waxaa laga maarmaana min bayaani bayaan mujmal saddex qowl baa ku jirta wadaadahan masaladan kitaabka qur-aanka iyo sunnada ee mujmal ah ayib ma ku iman karaa oo macnihiisi aan la cadaynin ilaa wafaati calayh isalaatu wasalaam qur ma ku iman karaa lafdi duuduuban sunnada ma ku iman karaa lafdi duuduuban oon ummadda u caddayn waxa looga jeeday ilaa ay soo degtay alyowma akmaltu nabigan u geeriyooday qolyo waxay dhaheen nacam ashaacira u badan nacam bay dhaheen erey mujmala oo duuduuban oo macnihiisu caddayn baa qur-aankii sunnada ku iman kara ilaa nabigu la oofsaday diintana la dhammaystiray lanna usuushooda baa keenaysa lanna ma qabaan taxsiin iyo taqbiix xikmana ma qabaan iyo tacliim nin waxay dhaheen la suuragal ma ah waxaa u badan mucsilada muxadiiinta fuqahada u badan waxaa loo soo dejiyey hanuun iyo nuur iyo shifa iyo raxmad iyo in xaqa lagu caddeeyo si dadka loogu duduubhaya geed xaggii xagga goon loogu dhiibhaya waaba khilaafu maxay dhaheen qasdi shaaric waaba khilaafu tanziil اxikma ayib tanziil mxuu ah alkitaab wاsunna nimankaasna laa bay yidhaahdeen warkii kale waa tafsiil qowlka saddexaad tafsiilkii buu kuu sheegay tafsiilku muxuu leeyahay erey mujmalah ayaa ku iman kara fi kitaab wasunna oo macaniisu uusan caddayn ilaa uu nabigu ka geeriyooday diintan la dhammaystiray waa goorma hadduusan ku saabsanayn takaalif alaxkaam asharciya usan ku saabsanayn akhbaar kale iyo haybiyaad kale iyo aakhare hawl khusaysi iyo hawl alla khusaysi iyo waa ku iman karaa laakiin baab alxalaali waalxaraam iyo atakaaliifa sharciya hadduu ereyga ku saabsan yahay mujmalba ha ahaadee laabudda waa in la caddeeyo geeridii nabiga ka hor iyo intaan diinta qur-aanka la khatimin ayb qowlka tafsiirkaaba kuu doortay ila isagu wuxuu ku soo sheegay inuusan khilaafaad sheegi doonin wamaa fiihi fi lkitaabi wasunna min mujmalin in kaana hadduu yahay kaas mima kulifnaa bihi waxyaaba nagu mashaqeeyey hadduu ka tirsan yahay alfaadaasi falaa budda min bayaani qabla wafaati الrasuuli qabla tmaam kitaab wey aali daliilkii saddexaad alkitaab wasuna inu soo maray khulaas ahaan ijmaaci buu sheekhu u gudbay ijmaacu luqatan waxaa laga keenay min alcasmi baa la yidhi wadaadana waxa min alitifaaq baa laga keenay hada huwa sawaab lanna casmigu asagaa inta badan binafsi kugudma ku gudba oo u gudba mxuu ahaayey mafaaciishiisa amaa itifaaqu calaa baa lagu gudbiyaa inta badan ijmaacuna waxaa dhihi wa ajmacu calaa kada ajmac ahlucilmi calaa ana kada kada marka maadaama ajmacada wadaaduu isticmaalay istilaaxan ay calaa ku gudubto aan dhahano wuxuu la macno yahay ficilkii ittafaqa aha iyo itifaaqi marka macnahaasa min xayu luqa saxan min xayu alistilaaxna isagaaba sheekha tacriifin doona waa daliil sharci ah min adilat الshariica cinda ahli اlcilmi khilaafkii dambe ee nidaam almuctazili iyo bacd اrawaafid wa bacd اlkhawaarij ay keeneen iyo washiicana cibra ma laha ayb saxaabadu waxaad arkaysaa iyagoo xujaysanaya camalkii iyo ijmaacii saxaabadii ka horeysay abubakar iyo cumar ayb bal qawaacid mascuud u dijaasaysa wuxuu yihi marka masale idiin timaado kitaabka ilahay ka daya haddaad ka weydaan sunnada subanaha ka fiiriya haddaad ka weydaan fiiriya waxay ku dhaqmeen alculamaau الsaalixuuna qablakum nasaa-i bay ku timaadaa bisanadin صaxiix laba goor waliba nasaa-i wuxuu hi hada isnaadu jayid wuu arkahaya in xadiidku asal weyn ka hadlaayo marka waa dhaqankii saxaabada waynu mari doonaa kitaabu nasa insha allahu tacaala xadiidka waa iman doonaa asiga iyo duruqdiisaba marka waxaa weeye waa ariiqu asaxaabati wاtaabiciin wa ahli اlcilmi wa ahli اlkhayr waxa dambe marka iska barankafaylka iyo dawacooyinka daal ka soo dhawaaqay dhegta ha u dhigin ayib dhegta ha u dhig kitaabkuna de waa khulaaso yar hadda lagama gaadho dagaal iyo hawlihii ahlulbidac la odhan lahaa wa huwa ijmaacu itifaaqu mujtahidi ummati muxamed ummadda nebi maxamed mujtahidiinteeda oo iswaafaqo oo isku lagu duudo wey goormo isku lagu duwanayaan bacda mowti nabigu intuu dhintay kadib maxaa yeele nabigu nool yahay hadday kulli u saxaabadu israacaan nabiguna uu khilaafo ka warrama ayaga khatar ku jira iska daa wa kale hadduu nabigu meel maro ayaguna dha nabi alla waxa anagu sidaan leenahay haw iimaankoodii baa khatar ku jira iska daa wax kale ayagaa khatar ku jira mana dhacaysabati marka saasaa loo yii lanna waa intuu nabigu nool yahay waxaa lagu kaaftoomahaya bificlihi wa qowlihi wa xukmihi walaa xukma liaxadin duunahu intuu subanu nool yahay saasaa bacda mowti lagu yidhi fii ayi casrin kaana xilliguu doonib hano alcasru huna alwaqt wالzaman intuu doon hala ekaado saacado maalmo allaha ka dhigo maxay ku ijmaacahayeen calaa xukmin xukumkaas ama caqli ha noqdo ama sharci ha noqdo ama dunyawi ha noqdo walow kaana dunyawiyan dunyawiyan masale xarbi idaare iyo maamul nidaam hadduu doon ha khuseeyo tacriifka uu sheegay baa u fiican tacaariifta wadaaddaa yidhaahda mujtahidiinta gooya itifaaqu ummati muxamadin yidhaahda oo waa nimanka qaba ijmaacu waa in caamada iyo culamadu israacaan nimanka qaba waxay kaa goynayaan mujtahidiinta fii ayi casrinna niman baa goyna waa nimanka qaba inqiraadu lcasr shardinayo marka la ijmaaco wadaadaha ijmaacan waa inay leedaan ilaa ay dhammaadaan ijmaaca xujo ma aho waa la khilaafka waa la jebin karaa ninka qaba fii ayi casrin wuu goynaya wuu goynaya calaa xukmin ninka qaba xukma inuu sharci yahay basa oo axkaam alcaqliya iyo dunyawiya aan ijmaaca la xujaysanayn wuxuu ku darayaa calaa xukmin sharciyin qayd buu raacinaya marka asagu tacriifka wadaadku sheegay baana u fiican si guud waa itifaaqu mujtahidi ummati muxamadin ummati muxamadin waxaa lagaga ixtiraazay ummati bani israa'iila waa muusa wa ciisa waxooda waxba kama jiraan iyagu hadday boqolka hor israacaan oo ab iyo awo isu yimaadaan waafaqaan waood waxaa wey waxba kama jiraan wadaadda waxay dheen maye intaan shareecadu soo degin nabigana aan la soo dirin qabla nasri watabdiil wixii ijmaacee ka dhacay yahuudiya nasaare iyo ummadii hore aan dhahno waa ka ijmaaci ummatina ha la yidhaahdo ana marka waa khaa maxaa yeelay ijmaac ummatu maxamed inuu maxfuud yahay daliilla yahay adila khaasaa tustay adiladana waxay ka hadashay ummadda dhexda ijmaaceeda ka hadashay ee kama hadlin umam اlambiyaai qablana maysan ka hadlin marka daliilku waa khaas fi اlxujiya xujiyaة اlijmac adilada ku timid waa khaasa biijmaaci ummati moxamed marka taasaa ka diiday aan ka socono walow kaana haba noqdo xukumkaasi dunyawiyan ay fii masaa'il اlxuruubi wاtadbiiri wasiyaasa ha noqdo wey ayb tacriifku hadda tacriifiyey buu sheekhu furfuri doonaa muxtarazaadkiisa wax ka tilmaami doonaa haddaba hadday sidaa tahay bu falاctibaar tixgelin ma laha لمkhaaلaفaة الcawaami fii dalika alxukm xukumkaa la soo sheegay ama dunyawiga ama caqliga ama sharcigaa ee culammadu isku raaceen caama hadday farta ka taagato warkooda wax laga soo qaadi maayo laysa laka walaa liasxaabika wey maxaa idinka culimmadiina raaca ibnu taymiya wuxuu yidhaha waa iska waxaan ka jirin waa iska faradiyaad buuri middan ayada lianna hadday culamaa ulumma israacaan caamadu wayba dawr hucleen buuri durbaankaybaa qaadanba caama u horeey waa culumu yidhi hadday israacaan soo ma aha caamadu waa masalay daba dhiganaysa marka waa iska fardiyat usuuliyiin buu yidhahdaa sheekhu asagu waa runtii falaa اctibaara tixgelin ma laha limukhaalafati alcawaami fi dalika اlxukm ka usuuliyin fii fiqin wa cagsihi yani cawaamtii buu rabaa hadda inuu miaal ka u ballaadhiyo caamo wa u taqaanaan kuwan dhagaha waaweyn sheekhow maxay hawshaa tahay sheekhow maay haws bas ma ah bur caamadu way fara badanta caamadu niman koofiyada waaweyn baa caamo noqon karo uu sheekhu ku leeyahy ka usuuliyin sida mid usuuli ah oo fii iin ay fii masale ijtihaadiya iiya ummadda ku khilaafay ninka usuuliga ah marka masale i laga hadlay usuuliga baxtiga en furuuca iiga aqoonin baa laga hadlaya ee adilatu shariica aan faahfaahin ka haysanin ee sunanka iyo kitaabka rabbiga aan ka warqabin sida shamsudiin asfahani shaarixu almaxsuul wa saxiib alcaqiida asfahaniya ayib waa usuuliyiinta nimanka ninka ugu jaamidsan intaan ka warqabo farac fiqia ka heli maysid aayadaha qur-aanka iyo axaadiista waxbaba ka garan mahayo ardaydiisa xataa waxay dhaheen juska camo in loo kala qabto mooye maba akhriyi karin ayib saa darteed kutubtiisa haddaad akhrido madaxaba kugu xanuuna adoo qalbiga kuu fiicnaa isagoo mugdaad kala dhaqaaqaysa akhriya sharciisa hadda shaarix maxsuurka raasi ku sharxay isagoo waliba qaraafi daba taagan ka usuuliyin fii fiqi wey maxaa yeelay tan waxay khusaysaa fanni walba iska ogaada waxaa la tixgeliya culummadiisa haddii meesha laga ijtihaada laga niqaasha ay masale naxwo tahay faqiihu muxuu ka tirisan yahay faqiiha aan naaxiga ahayn waa caamay muxadidka aan naaxiga ahayn waa caamay mutakalimka bale ka dhacday waxaan leenahay marka halkan la joogo sibawey iyo kisaa'i baa meesha ka shaqaynaya akfash iyo faraa baa ka hadlaya adugu waxaa tahay caama dhagawan qur-aankaad akhrisaan leedahay fani walba culummada u dhunduleesha ee mutabaxiriinta ku ah ayaa culummada ummadda ka ah qadiyadda ayadaa waxaa dhici karta ilaa ki aad noqoto faqiih ushuuli adiib luqawi naaxi inaad tahay hawlo badanaa dhici karta waxa laga hadlaayo waa usuuli baxti ah ayib fii fiqin fii masalatin i ay fii xukmin fiqiy wa cagsihi waa maxay waa ka faqiihin fii masalatin usuuliya masale usuula laga naqaashaya faqiiha marka xoogu minhaajka buubsaday ee furuucda yaqaana iyo waqiila waxaa le hawsha hawshaadi ma aha waxaa wey waxay maraysaa usuul waaweyn bay maraysa wakadalika muxadiiintu markay xadiid dacfigiisa iyo sixadiisa ka hadlahayn ooma taallo raasi juwayni iyo khazaali meesha ooma tahay ibnu xaajib baabkoodi ma aha caamaday weliba way ka liitaan markaasoo kale caamo xoogu buubsatay adiista taqaane waqad culima waxaa la ogaaday min daalika taasna waa abiica bashariya xadda gaaladu iyo bani aadamku maanta adoon dhakhtar ahayn haddii masale dhakhtarnimo laga tashanayo oo tirada hawshaas anagu waagaan geela raaci jiray sida hawshu ma ahayn maxaa la samayn maa laguu qasdi gaari hawshiisa haddii laga tashay nimaan gaari aqoonin waxba laga weydiin abiicada basharkuna waa sidaa laakiin hadda dhibka jira waxaa weeye nin walba wuxuu doonayaa fanni uusan shuqul ku lahayn inuu faraha la galo ka shaqeeyo diinta cidna ooma idhnaa lagu leeyahay diinta cidna ooma idhno waayo adugu shaqadaa cidna ooma idhno oo hawshaada cidna ooma idhno faraha lagula geli abreshinka ruuxa aad bareshaysa ana tori baa soo qadan calooshan ka bilaabahaya wadadkaa dilin buu kuleeya annaguna diinta ha dilin baan leena aafadu bani aadamku waxay rabaan toodan inaan la taabanin diintana la gacan togleeyo waa aafad iska taagan waqad culima min daalika arrinkaa waxaa lagu ogaaday ana shar mujmiciin tacriifka wey hadda tacriifka waxaa ka soo baxay bu ku yhi ana shar اlmujmiciin kuwa ijmaacaya isku lagu duwanaya culummada shardigooda waxaa wey alslaamu inay muslimiin yihiin mujtahidka caalimka diinta aad u yaqaanee la takfiiriye bibidcatihi warkiisa waxba laga soo qaadi maayo caamada xataa wuu ka liitaa hadduu kaafir asliha yahayna sida yuhuudiya nasarada mana diinta islaamka barato mutabaxiriin waa aan tegay canada laba kun iyo lix iyo tobankii kuliyad ku taalla aafan laba kun iyo lixdii kuliyad ku taalla oo jaamacadda toronto ku taalla qismigeeda daraasad islaamiya ku yaalla gaal yahuudi ah oo diinta yaqaanaa macalinka ah qismiga xadiidka fan iyo culuumtiisa yar dhigtaan bal ka waran abu daauud buu noo akriyaa buuri kitaabka abu daauudka yuu noo akriyaa waa yahuudi aabka u shar luqada carabiga wuxuu yidhi ninka ku dhasha uu kaga fiican yahay see yidhaahdaa nabiga maku salliyaabaa idhaho waxbaana weydiiy wuxuu wa cindamaa yaquulu maxamed haadaa inamaa yacni kada wa kada waxaad ii idabdarrada uu nabigu uusan ku salliyin mooyeene sheekh caalima saa ka aqoon badan buu wuxuu dhigahayo abu daawud buu daraasanaya iska badaado wax kale maxaad ka sugaysaa marka kaafirka asagoo asliga caalimkaa ah, hadda waag hor wadaaduu kaafir caalim oo diinta yaqaana waa la yaabi jireen oo qariib bay ku ahayd xilligii salafkii ragga hore laakiin hadda waa maxay caruurtiina yaa u dhiga qaybta diinta iskuulaadka kenya in badanoo ka mid a ah. gaalaa dhigta la socda waaguna qaybta gaaladhigaa lagu ogaaya hadda way ku darsadeen markii idinka laydinka waayo wadaadda hawsha yaqaano oo hawsha qabta ayagaa meesha buuxsadayba shahadooyinka bay geysteen ayagaa afuufahay islaam baa loo shardiyaa mujtahid kaafir asli ah iyo mid murtada aw mukafar bibidcatihi laa khilaafa inaan la aqbalin ijtihaadkiisa laa wifaaqhu walaa khilaafu ictibaar ma laha hadduuna waafaqona u taallaa waa iska darooriyamay hadduuna khilaafana asagaa enerjiga iska dhameeye isagay u taalla waxba laga soo qaadi maayo maxaa muslimiin baa laga hadlay limaada lianna mujtahid almukafara laysa min ummati muxamadin bacdama kufir intii la gaaleeye kadib kulligood ado dhan hawsha cadaynaya ijmaacna waxaa soo guuriyey hazaali wa bacdahu rag badan baa soo guuriyay laga dhegaysanay waanay tahay ade mxuu waaba gaale eh? magaal baa diinta lagu aaminhaya ninka asaga caqiidiisaba ilaashan waaye baa annaga xukun noo ijtihaadhaya ama alcadaalatu cadaalada ayadu soo ma aha inaad dhowrsan tahay oo fisqi aad ka badbaatay fisqiga waa labo fisqi ictiqaadi ah iyo fisqi ficli ah oo qowlkaadii iyo khamr cabkaadii iyo ibdaradaadii fisqiga ficligaha asagu waa jaarix sida Eh, fisqiga ficliga iyo macsiyada qowli ficil laga sameeye mooryaanteenuba ay samayso haddii lagugu arko sida raajixa laga aqbali maayo khilaafkaada iyo wifaaqaadana ictibaar ma laha lianna maadaama aad marduuda shahaada tahay ummaddan aad talaad aan lagugu aaminaynin welina aadan noqon karin xataa gabadhaada cinda bacdi ahlicilm ood majruuxulcadaala tahay laba shin ka makhraati kici karin ma diintanibaad ka makhraati kacaysa taas iyadoo waa kansal sida raajix wadaadku laakiin isagu dhan kale biyo shubah amaa fisqiga ictiqaadiga haddii lagugu takfiiriyana horaan baan soo sheegay inaan warkaada waxba ka soo qaad lahayn haddaan lagugu takfirin min ummati muxamedin baad ka tirsan tahay aqoontaadaad ku xisaabtami warku waa intaas falaa yushtaradu lama shardiya cadaaladii ila calىa ra'yi man yactabiruha fi اlijtihaad cadaaladu shardi ma aha allaahuma haddaan qabsanna mooyaan ra'yiga odhanaya cadaaladu waa muctabara fi اlijtihaad oo wadaadda waxay dhahdaan mujtahidka diinta ku ijtihaadaya asaasanba waxaa shardi ah an yakuuna cadlan lanna ijtihaadkaadu laba meelood buu ka dhaawacmaa laba meelood yuu ka dhaawacmaa khaطأ اlmujtahid ninka mujtahidka inuu gafa laba asal baa keena cinda ahli اlcilm ima khaطأ fi اlusuul aw khaطأ fi الtafriic inaad usuul dhan baa kaa maqan waxaa kitaabka ma taqaan waa ijtihaadahaya de ma soconayso axaadiistaa tii ma aqaana waana ijtihaadahaya mas'alada naskeedaba ma haysid adiladeedaba ma haysid usuul dhan baa kaa maqan marka ima khaطأ fii aslin aw khaطأ fi tafriic fii tafriicin ayuu khaطأ ka yimaada asalka waxaa looga jeedaa axkaamta usuushii laga qaadan lahaaba asal ka mid a hadaad inkirsan tahay ma ijtihaadi kartid farc baa rabaa in qiyaas lagu sugo qiyaaskuba daliil ma ad qabtaa masala rabaa la rabaa in ijmac lagu sugo ijmacu daliil ma ad qabtaa masala la rabaa adille ku timid oo akhbaaru axaada in laga niqaasho markaas akhbaaru axad xuja ma aha marka khaطأun fii usuul baad ku jirtaa warkaadu waxba ka socon maayaba cadam اlcilmi baa ku haysata adoo usuusha ummadda la qabo adiladoo dhan ba la aaminsan oo usuusha ka nabadgalayba waxaad ku khaldami kartaa tafriici markaad farci aad hoosgeynayso ushuusa usuul istinbaad usuul istidlaal baad ku khaldami kartaa marka intaa markaad ka soo tagto waxaa ku baabi'iyo waxaa weeye suun fi اlqasd labada haddaad ka badbaado khaطأun fii aslin aw khaطأun fii tafriicin aad ka badbaado aafada kula tagtee kale waa maxay suu qasdin shahbaa ku qaata waad ogta wuxuu sacan yahay halkan marka laakiin reebel baa agga u batay qolyihii ku siinay mushaarka iyo hawsha xagga maray waa maxay marka warkii waxa uun soo baxay carabtu ay dhihi jireen idaa akalat اlbuطuun istaxyat اlcuyuun inagu waynu dhanaad af maxaynu nidhi af wax cunay xishoo reewajeerna maxay yidhahdeen ma ilowda mahmada reewajeer maxay ahayd caalim cad loo lumay cadaabka ma arko sooddokood maana soo sheegin ba ilowdeen iska ilaaliya saddexdaadad ka badbaado waxaa wey ijtihaadkaada waa sali marka ninkan faasiqa ah ee cadaaladiisu ay jaban tahay maxaa ku haynaa suul qasti baa ka iman kara isagoo aqoonti leh oo diinti garanaya ninkan faasiqee diintiisaba ku tuntan cadilka ahayn muxuu ka waabanaya muxuu xeerin ninka khamrada dayn waaya miyaa diin noo hagaajinaya marka wadaadaha shardinhaya alcadaadatu waa shardun fi اlijtihaad wakadalika sharطun fi اlijmaaci wاlkhilaaf ayaa saxan min xayu daliil laakiin wadaadkus wuxuu ku yidhi walaakina wase yeeshee ra'yun weeye hayru sadiidin aan toosnayn in la shardiya cadaaladda fi اlijtihaad in la shardiya fi اlijtihaad ayib marka haddii ay taa ay shardi noqon weyda kadalika cadaaladu shardi ma aha cindahu wa cinda kaiiri min اlusuuliyiin xataa fi اlijtihaad mxuu ahaye fi ijmac fi lijmac aan dhaho intan yarta bal aan ku gebagabeeya hadda waktiga waa dheeraaday waxaa kaloo ka soo baxay wa annahu laa yushtaradu lama shardiyo fiihi fi اlijmac ow fi اlitifaaq itifaaq mujtahidiin lama shardiyo cadad الtawaaturi inay wadaadaha isku yimid inay dhihiin wadaadda aad u fara badan oo culum muslimiintoo dhan nina aan ka maqnayn lama shardiyo waxaa un la shardiyaa inay culummadii ummadda markaa joogtay ay yihiin shardi maaha inay tiradooda ay gaadho tawaatur ee waxaa shardi ah inay yihiin jamiicu ummati moxamed walow toban nin baa allah ka dhigo zamanka aanu joognaa la fiiriyo wadaadaba waxaa la soo helay mujtahidiina shan wadaad shantii wadaad baa isku raacay masajid maxaan leenahay waa ijmaac shardin mayno inay yihiin malaayiin iyo kumaan kun iyo boqolaal kun shardi maaha kolba caalimka la helo laba iyo afar iyo shan ba allah ka dhige ayaa ku filan inuu guntamo ijmaacii hadday iyagu israacaan saasaa loo jeedaa nacam hase yeeshe alwaaxidu laa yakfi haddii zamanka dhannaaba hal wadaado mujtahad laga helo wadaadkan uu yidhi wabihi aquul u yidhaahdo ma ijmaac baa mise waa un xugum ijtihaad wadaad idan ijmaac ma aha maxaa yeelay ijmaacu iyo itifaaq baa le maaa masagaa iswaafaq wadaadku maxaan rabnaa ummad iswaafaqdo oo tiraa ana ana waa kugu raacay oo waa kaa dabategay baa la rabaa hal wadaad baa taagan anaa far taagtay un weeye marka ayib lintifaa'i maca alijmaac wadaad keligii oo mujtahida ijmac ku guntami mahayo warkiisu iyo xukunkiisa iyo fadwadiisu maxaa yeele meesha waxaa ka baxay macna alijtimaac ilan xadiidku wuxuu ah laa tajtamic ummati calaa dalaala yaa ijtimaacahaya yaa israacahaya alimaam abcabaas ibn surayj ba asagu aba haddii ummaddu hal wadaad laga hela mujtahida asagaa jamaaca asagaa ijmaaca asagaa hawsha loo daynaya marka wadaadkasu halkaasu mara waana sida mujtahidiintu u badan yihin usuuliyiintu washardu aan ku joogno wallahu aclam